ku jirna haa marfuucaadaan ku jirnay saa haddada waa la socdaan soo ma jeedid marfuucaad toddobay ahaayeen faacil waa noo dhammaaday naa'ib faacilna waa noo dhammaaday mubtadana waa noo dhammaaday khabarna waa noo dhammaaday ismu kaanana waa noo dhammaaday khabaru innana waa noo dhammaaday lixaa noo dhammaatay midaa noo haray midkaasuna waa taabiculmarfuuc wuxuu ahaa danna iyo akhawaadeed danna iyo akhawaadeed laba mafcuulay nasbidaan marfuucba kuma jiro meeshaan xaa soo gelshay ayagu marfuucba kuma jiree waxaa la leeyahay horta ayagu mansuubaaday ka mid yihiin halkaan in la soo gelshay limunaasabatin aa la yidhaahdaa maadaama waxa labada mafcuulay nasbaayaan asalkoodii mubtadi'i khabar ahaa saasaa halkan loogu sheegay ayagu marfuucaadda ka mid maaha mansuubaaday ka mid yihi labadooda mafcuul ilaa labada mafcuulba waa nasbaayaan marka ka mid maahan marfuucaadda ee mansuubaadday ka mid halkan maxaa loogu sheegay limunaasabatin oo waxay tahay ayaga labada mafcuul oo ay ku camal falayaan asalkoodiiya waxay ahaayeen mubtade iyo khabar marka maadaama nawaasiq laga soo hadlaayaya labadii lasoo sheegay layskaga daro waxyaalaha mubtadaha iyo khabarka nasaqa aa la dhammaystira maahane marfuuc kuma jiro marfuucaa toddobay ahaayeen lixna waa noo dhammaatay qismigii qismigii toddobaad oo noo waa tawaabicda danna waa khawaata waa inaad baabka ku jirto fahmaydaa asmaada la rafciyo baabkeeda ama ku jirna ah markuu dhammaadaan gelaynaa baabka asmaada la nasfiyo labadaan mafcuul marka baabkaasay ku jiraan asmaada la nasfiyoay ka mid yihiin halkan loogu sheegay waxaa la tirinayay nawaasikda marka maadaama mubtadaha iyo qabarka waxaa nasaqa la tirinaa kaana iyo akhawaadeedi waa la sheegay maxaa ism marfuuca ku jiro isimkooda marfuuca ina iyo akhawaadeediina waa la sheegay maxaa ism marfuuca ku jiro qabarka marfuuca markaasaa la yidhi nawaasikda ha la dhammaystiro lagu daro ee danada iyada ism marfuuca kuma jiro kuma jiro dana waa khawaatuha hada maxaluhaa qaala wuxuu hi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajrumi wa amaa danamtu danamtu iyo waa khawaatuhaa walaalayaalkeed fa inahaa afcaashaasu tansibu lmubtada mubtadaha waa nasbidaa wاlkhabara khabarkana waa nasbidaa calaa annahumaa labadoodu mafcuulaani laba mafcuul inay yihiin darteeday u inay laba mafcuul yihiinay ku nasbidaan labada mafcuuloo lahaa afcaashaas u sugnaadeen waa maa danantu danantu iyo waa akhwaatuha walaalayaalkeed fa inahaa afcaashaasu tansibu lmubtada mubtadaa waa nasbidaa walkhabara khabarkana waa nasbidaa calaa annahumaa mubtadaha iyo khabarka mafcuulaani laba mafcuul inay yihiinay ku nasbidaan labada mafcuuloo lahaa afcaashaas u sugnaadeen wahiya afcaashii danantu waa maleeyey waxaasibtu waa maleeyey wakhiltu waa maleeyey wazacamtu waa maleeyey wara'aytu waa ogaaday wacalimtu waa ogaaday wawajadtu waa ogaaday watakadtu waa ka yeeshay wajacaltu waa ka yeeshay wasamictu waa maql afar macnaan ka dhignay fiili waxasibtu waa maleeyey waqiltu waa maleeyey wazacamtu waa maleeyey halkaas marka mar aynaan bedelnay wa ra'aytu waa ogaaday wa calimtu waa ogaaday labadaasna halkaasaan uga gudubnay wawajadtu waan ogaaday may ku dar wawajadtu waa ogaaday saddex waay watakadtu waa ka yeeshay waa bedelna haddana watakadtu waa afartaas luqa toban ficil weeye tobankaas ayaa mubtadaha iyo qabarka inta galaan ay mubtadihii iyo qabarka labadiiba waa nasbiya inta mubtadaha iyo qabarka galaan ay labadaba nasbiya waay wiil yar oo dhowr iyo toban jira oo meel ku tiirsanaya sababku wuxuu yahay waa in laisweydiiya kaso taquulu waaad lee taquulu waxaad leedahay danantu zaydan zaydan waxaan u maleeyey qaa'iman mid taagan wa ra'aytu camarama waxaan ku ogaaday shaaqisan mid taagan iyo wamaa ashbaha daalika taquulu waxaad leedahay waxaa la rabaa inaad tadbiiqido mubtadiya khabar soo qaado zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan soo geli danna danantu zaydan aan waxaan u maleeyey qaa'iman mid taagan zaydan mafcuulu awal qaa'iman mafcuulu haani wa ra'aytu camran waxaan ku ogaaday shaaqisan mid taagan asalku muxuu ahaa camrun camar ninka la dhihi jiray shaakisun ama taagan sidii khabaray ahaayeen waxaa la soo gelshay ra'aa ra'aytu waxaan ku ogaaday camran shaakisan iyo wamaa ashbaha daalika qaala moxamed muxyadiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay alqismu qismiga qismiga ahaaliu sadexeeya qismigaasoo min nawaasiqi lmubtada'i waalkhabari mubtadaha iyo khabarka nawaasiqda kuwa nasaqa ka mida ah kuwa mubtadaha iyo abarka nasaqa ka ah danaantu waa maleey iyo waa akhwaata walalyaalkeed qismiga saddexaadoo ugu dambeeyana waa siqda qismigii koowaad wuxuu ahaa kaana iyo akhwaadkeeda qismiga labaadna muxuu ahaa inna iyo akhwaadkeeda qismiga saddexaadna danna iyo akhwaadkeeda walqismu waxaad tidhaahdaa waaqulu waxaan leeyahay alqismu qismiga qismiga ahaaliu sadexeeya qismigoo min nawaasik mubtadai wlkhabari mubtadaa iyo khabarka kuwa nasaqo ka mid ah danantu waa maleeyey iyo waa akhwaatuha wey ey nadaa'iruha akhawaad wax isla dhashay meesha ma joogaane waxaa loola jeedaa kuwa dana lamidka ah oo siday u camal fasho u camal fala oo camalfalka uga eg nadaa'iruhaa kuwa ayada shabaha saasaa loola jeedaa ay nabaa'iruhaa kuwa shabaha fil camali camalfalka kula midkahor ku shabaha wahiya afcaashaasu tadkhulu waxay gashaa cala almubtadai waalkhabari fa tansibuhumaa mubtadaha khabarka waan kor dhigtaa jamiican dhammaan xaliyiin labadaba waan kor dhigtaa laba mafcuulay ka dhigtaa wa yuqaalu waxaa la leeyahay lilmubtadai marka la ecraaba mubtadihii isimkii waaga hore ahaa jiray marka danna gasho iyo akhwaadeeda waxaa la mafcuulu awal aa la walilkhabari isimkii marka hore khabarka ahaa jirayna markay afcaashaanu gasho maxaa laleeyahay mafcuulu haani alaleeyahay ah, mafcuul wal mafcuul haani wa haada alqismu qismigaanu casharatu afcaalin waa toban ficil toban ficil wey alawalkan ugu horeeya danantu weeye ficilku danantu maaha waa danna markaasaa faacilkii lagu daray ah, danna a ah, faacilkii lagu daray markaasaa la yidhi danantu danantu markaasaa la yidhi naxwu danantu muxamadan aan u maleeyey sadiiqan saaxiib muxamadan danantu muxamadan waxaan u maleeyey sadiiqan icraab danantu ficlu wa faacilun danan waxadu lficli danna wey danantu ficlu wa faacilun waxadu lficli danan مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الاعراب وتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل محمدا مفعول به اول منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره صديقا مفعول به ثاني منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره وثاني فعل كلابا حسبت نحو حسبت المال مالك waxaan u maleeyay naafican mid wax tara inuu maal waxaan is waxbu tara hadii si fiican loo isticmaalo dariiq xaqa loo adeegsado حسبت فعل وفاعل المال مفعول به أول منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره نافعا مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وثالث مثل صدحية خلت ومليوي نحو خلت وحان أمليوي الحديقة بيرتي مثمرة مثمرة بحين غيرك مثمرة إني khiltu ficl waa faacil alxaqiiqata mafcuul bihi awl mansuub calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akhiri mumiratan mafcuul bihi taani mansuub calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akhiri waraabic midka afreeye zacamtu waa maleeyey naxwu zacamtu bakrana waxaan u maleeyey jariian mid geesiya ah inuu yahay jari mid dhiiran geesi ah, ah mid geesiya ah inuu yahay aan u maleeyey zacamtu ficlu wa faacilu bakran mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi jariian mafcuul bihi haani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاlkhamisu midka shanaya ra'aytu wey naxw ra'aytu ibraahiima ibraahim waxaan ku ogaaday muflixan mid liibaana ra'aytu ficlu wa faacilu ibraahiima mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi muflixan mafcuul bihi haani mansuub wa calaamatu naصbihi fatxatu daahiraة fi aakhirih wsaadisu midka lixeeya calimtu wey naxw calimtu waxaan ku ogaaday aidiiqa calimtu waxaan ku ogaaday asidqa runta dheh calimtu waxaan ku ogaaday asidqa runta munjiyan mid qofka badbaadinaya inuu yahay fi dunyaa waalaakhira ra'aytu waxaan calimtu waxaan ku ogaaday asidqa runta munjiyan mid qofka badbaadinaya inuu yahay fi dunyaa waalaakhira calimtu ficlu wa faacilu asidqa mafcuul bihi awl mansuub calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akhiri munjiyan mafcuul bihi aani mansuubu calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akhiri wasaabicu wajadtu wey naxwu wajadtu salaaxa suubanaantii waxaan ogaaday baabal khayr albaabka khayrka inay qofku inuu suubanaado ilaahay albaabka khayr oo dhan inay tahay saasaan leedahay wajadtum ficlu wa faacilun asalaaxa mafcuul bihi awal mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri baaba alkhayri baaba mafcuul bihi haani mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri baaba mudaaf alkhayri mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wa haaminu kii sideeday ittakadtu waa ka yeeshay naxw ittakadtu waxaan ka dhigtay muxamadan sadiiqan saaxiib maxaadaan saaxiib ka dhigtay itakadtu ficlu wafaacil muxamadan mafcuul bihi awl mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri sadiqan mafcuul bihi aani mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri wataasicu jacaltu wey naxw jacaltu dahaba dahabkiiaan ka dhigtay khaatama gabadha hadlayda hadda wiilkama dhiga kala ogo ha ka dhigan ta tirahda naxwadan kusoo akris meeshaan xalaal iyo xaaraam maba ka hadla kitaabkaanu ogta oo ka hadlaa icraab in la fahmaa laga rabaa fawaa'id carabiya lagu fahmaa marka naxwadan kusoo marna isku dheh jacaltu dahaba dahabkiiyaan ka dhigtay khaataman jacaltu ficlan waa faacilun adhaba mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri khaataman mafcuul bihi aani mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri wlcaashir samictu waan maqlay naxwu samictu khaliilan khaliil ninka la maqlay yaqra'u isagoo akhrina ficilkan culmo yaraa qabaan inuu laba mafcuul nabiyo samica culmo yar a qabaan inuu laba mafcuul nabiyo ficilka samic ah culummada qabaan waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo akfash akfash saciid ibnu muscida tilmiidu siiba weyhi wa shaykhljarami ardagii siiba weyhi iyo shaykhii jaramiya la yidhaahdo markaad maqasho akfash oon wax lagu darin isagaa loola jeeda akfash marka la yidhaahdo koob iyo tobanaa ku jirta naxwooleyda koob iyo toban mid walba magaciisa la yidhaha akfash laakiin haddaan waxba lagu darin loo yidhaha akfash la yska yidhaha waa saciid ibnu muscida waa tilmiidkii iyo ardagii siiba waahi weye wuxuu qabaa samica laba mafcuul inay nasbido waxaa ku waafaqsan sidaas oo kale abucaliy ulfarisi waxaa ku waafaqsan saaxibu ajrumiya kitaabkan ajrumyada shiika iskale aa ku waafaqsan jumhuurta naxwooley waxay ku tageenoy qabaan samiica iyo dhammaan afcaasha xawaasta ladhaah hal mafcuulay qaataan dareemayaasha qofku shan dareemuu leeya isaga dhan wax ka dareema ah, samictu waa maqlay ra'aytu waa arkay lamastu waa taabtay duqtu waa dhadhamiyey shamamtu waa uriyey shantii waaba dhamayn soo maa shantaas ah, waa ar waa waa maqlay waa arkay waa taabtay waa dhadhamiyey iyo waa uriyey shantaasa qofku wax ku dareema ah, wixii shanqara dhegta iskale wixii muuqaalana ishaaleh wixii jilayc iyo adayg maxaa lagu kala fahmaa gacanta wixii caraf iyo urana sanka wixii qaraar iyo macaanana carab shanta dareemaa la shanta ficil hal mafcuulay qaataan hal mafcuulay qaataan laba mafcuul ma marka hadda maxaa lagu samaynaya jumlada ka dambayda waxaa laga dhiga xaalo samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calay wasalam yaquulu xaal uu leeyahay alaleey iyagu hal laba mafcuulu qaataanoo ibnulajruudu ka mid yahay jumladaasay ka dhigayaan mafcuulkii labaad saas darteeda weligeed laba aragale laba mafcuuloo cadcad iyadoo qaadatay samica ee qolooyinkan leh laba mafcuulay qaadataa mafcuulka dambe jumlay ka dhigaay jumladaas ka dambayday ka dhigay waa mafcuulkii labaad hadday afcaashan la mid tahay waxaa la arki lahaa iyadoo laba mafcuul toos u qaadatay oo laba isimo caadiya ka dhigatay marka iyagu sidaana u icraabayaan ibnu ajrumi iyo samictu ficlu wa faacilun khaliilun mafcuulu bihi awl mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri yaqra'u ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaasim calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxuudu cala alkhaliil waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali nasmin mafcuulu bihi haani lisamiic ay leeyihin laakiin culummada jumhuurta waana sida sawaabka waxay leeyihiin jumladan yaqra'u wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin xaalun ay leeyihin min mafcuul bihi samic halkaasa laga xaalayna oo waxay leeyiin samictu khaliilanaan maqlay yaqra'u xaal uu aqrinaayo huwa khaliilku aan maqlay saasaa leeyihi وhadihi اafعaalu afcaashan afcaashan alcasharaةu tobanka tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa arbacata aqsaam afcaashan xagga macaanida marka laga fiirina afaray u qaybsantaa xagga macnaha xagga macnaha waay xagga camal maa whadihi afcaal afcaashan afcaashan alcasharaةu tobanka tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa arbacati aqsaamin alqism اأwl qismiga ugu horeeya yufiidu wuxuu faa'iideeyaa tarjiixa wuquuci اlkhabri khabarka dhicidiisa inay raajixto miisaan badanta tarjiix hadaad maqasho waa dan malayn wa malayn wey laakiin waa qaaliban inaad ku darto maxaa yeele ayagoo cilmi faa'iideynayaa la arka saas darteed waxaa tidhahdaa haaliban haaliban aad ku dare haaliban alqismu lwal qismiga ugu horeeya yufiidu wuxuu faa'iideeyaa tarjiixa wuquuci اlkhabari khabarka dhicidiisa inay miisaan badantoo la rajaxo wa huwa qismigaasu arbacatu afcaalin waa afar ficil danantu waa maleey wa xasibtu waa maleey wa khiltu waa maleey wa zacamtu waa maleeyey tarjiix waa saas waa malaynta ma ogta markaad leedahay waxaasaan maleeyey sidaanna arrinku waa noqon karaa sidaanna waa noqon karaa laakiin sidaan inuu yahay ila miisaan badan wa tanaa ila raajixa kafadu dhinacaanay ila cunusta saas wa waa maleeyey tarjiix waa saas rajixid dhinacaad aad leedahay waa miisaan badan yahy waalqismu aani qismiga labeeyaa yufiidu wuxuu faa'iideeya alyaqiina hubaal qismiga labaadna wuxuu faa'ideeya hubaal waxaa leedahay haaliban marmaruu dani faa'ideeya haaliban waa sida badan sida badan wey sida badan ayuu faa'iideeyaa yaqiin wlqismu haani qismiga labeeya yufiidu lyaqiina hubaaluu faa'iideeyaa iyo wa taxqiiqa wuquuci lkhabari khabarka dhicidiisu inay xaqiiqato saasuu faa'iideeya ah, yaqiin iyo khabarkaas inuu dhacay inay yaqiin tahay saasuu faa'iideeya aaliban wahuwa qismigaasuna alaaatu afcaalin waa saddex ficil wahiya saddexdii ficil ra'aytu waa ogaaday wa calimtu waa ogaaday wa wajadtu waa ogaaday wey waalqismu thaali qismiga saddexeeya yufiidu wuxuu faa'iideeyaa atasiira ka yeelid iyo walintiqaala guurid min xaalin ilaa ukhra loo guuro qismigaa sadexeeyaa muxuu faa'iideeyaa atasyiira ka yeelid shaygii saasaan ka yeelay saasaan ka dhigay iyo walintiqaala min xaalatin ilaa xaala min xaalin ilaa ukhra in laga guuro xaalado xaalad kale loo guuro saasuu faa'iideeya muxuu faa'iideeyaa atasyiira ka yeelid iyo wal walintiqaala min xaalin ilaa ukhra in xaalad laga guuro xaalad kalena loo guuro saasuu tusaa wahuwa ficlaani wahuwa qismigaasu ficlaana waa laba ficil itakadtu waa ka yeeshay wa jacaltu waa ka yeeshay fiiri waxaad leedahay itakadtu diina ibriqan itakadtu waxaan ka yeeshay addiina dhoobadii ibriiqan jelama jiha lagu kariyo ama girli fiiri hadda markii hore diin uu ahaa waa ka guuray muxuu noqday ibriiqan fiiri ibriiqan Ah. marka hore dhoobu haddana jalamaduba waa isbedelay soo jeeda waa intiqaam wa huwa ficlaani itaqatu wa jacaltu itaqatu waa ka yeeshay wa jacashu waa ka wa jacaltu waa ka yeeshay wlqismu raabic qismiga afreeya yufiidu wuxuu faa'iideynaa annisbata nisbayn fi samci samca dhexdiisa wax la nisbeeyo fi samci samciga maqalka wax loo nisbeeyo wlqismu raabic qismiga afreeya yufiidu waa faydeen annisbata nisbayn fi samci maqalka wax loo nisbeey waxaasaan maqlay aad leeda wa huwa ficlu waaxidun waa hal ficil wahuwa samictu samictu waa maqlay laba mafcuul ma qaadatee halay qaadataa annactu haadaa maxaluhu nactigii baabkiisiiyaan galnay annactu nactigii haadaa midkaanu maxaluhu maxalkiisi wey qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawud asinhaaji almacruuf ibn اlajruumi wuxuu yidhi baabu nacti nactigii baabkiisii haada maxalu nacti iyo sifo waa isku mid sida raajixa annactu wa sifatu bimacnaa waaxid waa hal macno isku mid wey isku mid sida sawaabka nacti waa sifo ah, sifo sifada marka soomaaligana haddee sifaba la yidhaha ah, nacti ma isticmaalaan soomalidu laakiin sifa isticmaalaan sifo tilmaam mase tilmaama yidhaha soomalidu tilmaana ah, somaali waa layo tilmaan dhe ah, marka marka nacti iyo if waa isku mid waa tilmaan waa tilmaan labadoodu waa isku mid baabu nacti haadaa midkaanu baabu nacti waa sifadii baabkeedii annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti kan la tilmaama mancuut waa midka la tilmaama hadda haddaan idhahdo rajulun awiilun nin dheer dawiilun waa sifo dhililku waa sifo soo yaa la tilmaama oo kii la tilmaamaya rajulka marka sifadu waxay raacee midka la tilmaamayo nacti waa sifo mancuudna waa midkii la tilmaamayo oo la sifaynayo marka waxaad tidhaahdaa annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti midka la tilmaama muxuu ku raacaa fii rafcihi mancuudka la godidiisa rafci damaa'irta waxay u celina mancuudka midka la tilmaamaayo damiirka u celi fii rafci mancuudka la godidiisa hayla qaacidada waxay tahay damiirka waxa ugu dhowaa loo celsha meesha ugu dhow oo ka horeyn aa loo celiya addamiiru yacuudu ilaa aqrab اlmadkuur addamiir yacuudu ilaa aqrab اlmadkuur damiir halkee u laabtaa wax la soo sheegay wix ugu dambeeyey halkaas u laabtaa ilaa aqrab اlmadkuur ilى aqrab اmadkuur marka mancuudka haddii la godo sifadana waa la goda rajulu طawiilun aad leedahay fii rafci mancuudka la godidiisuu ku raacaa wa nasbii la kordhigidiisana waa ku raacaa haddii mancuudka la kordhigana sifadu waa ku raace ra'aytu waxaan arkay rajulan dawiilan ma dhihi karnaa ra'aytu rajulan aan arkay dawiilun may lama dhihi karo wax la jiro maana la leey mancuudka hadii la nasbiyo la kordhigo ifaduna waa ku raace waa ku raace wa khafdihi khafdi mancuud mancuudka la hoos dhigidiisu ku raaca ifadu waxay ku raaceen mancuudka hadii la khafdiyo la hoos dhigo marartu waxaan soo maray birajulinin rajulin haye maxaan leenahay tawiilin waa ku raace waa ku raace wa tacriifihi mancuudka la macrifayntiisu ku raaca mancuudku hadduu macrifo yahay sifaduna macrifay noqeen ee nakiro noqome marartu waxaan soo maray birajuli ninkii ninkii adawiili algeli ee dheeraad ee hadhihin dawiilun hadhihin marartu waxaan soo maray birajuli ninkii ninkii adawiili ee dheeraade wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisay ku raacay sifadu haddii la nakireeyo mancuudka waxaa tidhi marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulkoo طawiilin dheh nakiree sifadan sifaduna waa inay nakira noqotaa waa inay nakira noqotaa wa tankiiri mancuudka la nakirayntiisa ku raace haddii mancuudka la nakireeyo sifadana waa la nakirayna shan shay weeye marka fiiri rafca nasbo khafdo tacriif tankiir shantaas mar walba waa isku raacaan sifada iyo mawsuufkeeday ku raaceen marka fiiri shantan rafco nasbo khafdo tacriif tankiir waa shan mid ka horeeyo mancuudka shantan labuu qaadana sababtoo fiiri awjuul icraab isimka awjuul icraab saddexuu leeyihi rafco nasbo khafdo hal mar laba ma qaadan kara rafco iyo nasbo hal mar ma qaadan kara maya saddexdaas awjuul icraabka midka mancuudkaahu miduu qaada ama waa rafcisan yahay ama waa nasbisan yahay ama waa khafdisan midu miduu qaadaa soo maaha nactiguna ku raaca sifadoo ku raaca tacriif iyo tankiir macrifanimo iyo nakirayn macrifayn iyo nakirayn miduu qaadana isimku hal mar ma noqon karo macrifu nakiru miduu noqona ama macrifu noqona ama nakiru midka uu noqdu ku raaca marka shantan mancuudku labu qaadana labadaasuu ku raacay sifadu labaduu qaatay ku raaca sifadu kala qaad male waa noo soo socota ifada waa la qaybi doonaa waxaa loo qaybi doona xaqiiqi iyo nisbi amase sababi ah, labadaasa loo qaybi doona labadooda lama kala qaadaya shantan waa ku raacaya nactiga ah, waa la qaybi doonaa xaqiiqi iyo sababiya loo qaybi doonaa kala qaad male ama xaqiiqi ha noqdo nactigu ama sababi ha noqdo shantan laba ka miduu ku raaca mancuudka waaya miaal taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zaydaa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa hadda fiiri zaydun aa mancuudkii ah owjulexlaab zayd muxuu qaatay rafco alcaaqilu waa ku raac zaydun tacriif iyo tankiir kuu qaatay tacriif waa macriif ila gaar aha loo deji alcaaqiluna waa macrifu ashaasaa kutusa inuu macrifay khalaas waxaa leedaha marka qaama ficlu maadi mabnin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab zaydun faacilu qaama marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aqiri alcaaqilu sifatu zaydin wa sifatu lmarfuuci marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aqiri wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd zaydkii alcaaqila caqliga lahaa zaydan owjulixraam muxuu qaatay nasbu alcaaqila waa ku raacay zaydan tacriif iyo tankiir kee qaatay tacriif alcaaqila waa macrifo ashuu ku macrifooy ra'aytu ficlu waa faacilu zaydan mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri alcaaqila sifatu zaydin wa sifatu lmansuubi mansuubun wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa marartu waxaan soo maray bizaydin zaydin owjulexraab muxuu qaatay khafdu alcaaqili waa ku raacay raabka haye zaydin tacriif iyo tankiir muxuu qaatay tacriif alcaaqili macrifo wey ashaas isna ku macrifo ku raaca marartu ficlan wa faacilo bizaydin albaaw xarfu jarin zaydin ismu majruur bilbaawi wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi akhirih aljaru walmajruuru mutacaliqaani bimarartu alcaaqili sifatu zaydin wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi akhirih qaala maxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay annactu sifada fi luqati huwa alwasu waa sifu waa isu mid xagga luqada waa tilmaan wey wa aquulu waxaan leeyahay annactu nacti fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaalu ahaaday huwa alwasu waa tilmaan wa fi istilaaxi naxwiyiina naxwooleyda istilaaxooda dhexdooda xaal u ahaaday huwa taabicu lmushtaqu aw ilmuwalu bilmushtaqi almuwadixu limatbuucihi fi lmacaarifi aw ilmukhasisu lahu fi nakiraat daabidkii dheeraayu kuu sheegay nacti sidaana la dhahda waa laga rabaa lasoo xifdina haddii la idhaha nacti xaa la ydhaha xagga istilaax xagga luqada xaa la ydhaha alwasfi xagga istilaaxana altaabicu almushtaqu aw ilmuwalu bilmushtaqi almuwadixu limatbuucihi fi lmacaarifi almukhasisu lahu fi nakiraat ad leeda oo waa soo xifdine oo wuxuu waaxadkii iyo tacriifkii dhammaan wuxuu ku yidhi nacti waxaa la yidhaha ataabicu ism ism ka horeeya raaca taabicaasoo almushtaqu oo mushtaq ah. asmaada waxaa loo qaybaa mushtaq iyo jaamid nactigu waa mushtaq asalkiisu waa mushtaq mushtaq xaa la yidhaha maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macnaa ficlin wa xuruufihi soo marna hadda ka hor soo marna soo maaha ha mushtaq waa lagaa rabaa mushtaq xaal la yidhaah maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macnaa ficlin wa xuruufihi aa la yidhahdaa maxaa la yidhaahdaa mushtaq maa dalla calaa xadain wa saaxibihi iir waxaa leedahay iir waxaa leedahay alcaaqilu alcaaqilu laba shayo kutusaa laba shayo kutusaa laba shayo kutusaa xada oo ah caqli iyo qofkii caqligan ku sifaysmo kulli saasaad ku wada ism faacilo dhan haddaad tidhahdo addaaribu midkii wax garaacayo waa la mid addaaribu laba ku tusa xada waa garaacidda iyo qofkii garaacidda sameeyey ah, marka mushta a la maa dalla calaa xadain wa saaxibi a la haha watadamana macna alficli wa xuruufihi haddana waa inuu koobsaday ficilkii macnihiisii iyo xuruuftiisiiba hadda fiiri addaarib haddii la yidhaah ficilkii daraba ahaa xuruuftiisii waa wata kama maqna hal xaraf macnihiisii oo garaacidiina waa wata ah, wuxuu koobsanaa ficilkii macnihiisii iyo xuruuftiisii soo ma jeedo waayo marka maxaa la yidhaahaa nidhi mushtaq maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macna alficli wa xurufihi mushtaq waa kaasa awilmuwalu ama waa mid lagu fasiraa bilmushtaq mushtaq amase nactigu maaha mushtaqe mushtaqaa lagu fasira lagu awila ah. maxaa la yidhaahdaa almuwal bilmushtaq aljaamid اladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaqu wa tadamana macnaa ficlin duuna xurufi a la yidhahdaa maxaa la yidhaahdaa almuwalu bilmushtaq ism aan mushtaq ahayn laakiin mushtaq lagu awilaa maxaa la yidhaah mushtaq maahan laakiin mushtaqaa lagu awilaa maxaa loola jeedaa almuawalu mid lagu fasiraa bilmushtaqi waxaa loola jeedaa aljaamid alladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaqu wa tadamana macnaa ficlin duuna xurufi waxaa la yidhaahdaa waa jaamid waa ism jaamid ah oo faa'iideynaya xagga macnaha wixii uu faa'iideynayay mushtaqa ficilkii macnihiisiiyuu koobsaday xuruuftiisiina ma wato ficilkii xuruuftiisii ma wato laakiin macnihiisiiuu koobsaday jaamid waa kaas waxaan rabaa almuawal bilmushtaq almuawalu lgu mid lagu awinayo bilmushtaqi mushtaqa lagu fasira maxaa la idhahdaa almuawalu bilmushtaq aljaamidu aladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaq wa tadamana macnaa ficlin duuna xurufi oo tusaale waxaad tidhaahdaa jaaanii waaa ii waxaad tidhahdaa marartu bizaydina soo maray dhe marartu bizaydina soo maray zaydko haadaakan haadaadaas waa waa waa muawal bilmushtaq marartu waxaan soo maray bizaydin zaydko haadaa kan ah haadaa waa jaamid laakiin waxaa lagu awilaa mushtaq saa loogu awilaa waxa weye ayilxaadiri aad leedahay alxaadiri yaa lagu awilaa alxaadiri soo mushtaq maaha alxaadiri mid jooga halkan midka jooga wey xaadir alxaadir midka halkan jooga haadaa marka waa jooga xadara macnaheedu waa wadataa haadaa waa kan laakiin xadara xuruuftii ma wadataa ma wadato haadaadu macnihii waa wadataa oo markaad tidhaahdo marartu bizaydina soo maray haada oo kan inuu joogo waa fahma soo maa kan ah, waa la fahma laakiin xuruuftii xadara ma wadato laakiin macnihii xadara waa wadata almuwadixu taabicaasoo almuwadixu caddaynaa limatbuuci matbuuciisa fi lmacaarifi macaarifta dhexdeeda xaalu haado haddii mancuudku uu yahay macrifo nactigu muxuu u faa'iidaynaa tawdiix caddayn maalan fiiri masalada magaaladan waxaa jooga toban zayd mid waa taajir midna waa xallaaq tima jira wey midna waa caalim midna waa caaqil midna waa xaakim midna waa mariidba toban zayda jooga mid walbaa sifo gaaru leeyahy haddii qof yidhaahdo zaaranii zaydun zaydaa isoo booqday zaydaa maanta isoo siyaartay xoogaa waxaa ku jira ibhaama qarsoonaansho yaraa ku jira maxaa yeelay ishtiraaga ka dhaxeeya in tobankoodaas waa wadaagaan maga magaca waa wadaagaan markaas waxaa tidhi zaaranii zaydunay soo booqday xogaa qarsoonaasho yaraa ku jirta maxaa yeelay zaydaa ka wada dhexeey magacaa ka wada dhexeeya markaas wuxuu ku yidhi alcaalimu oo caalimka ah, zaydka caalimka aha khalaas waa caddaaday soo maa tawdiix maxay marka sifadu faa'iidayday tawdiix caddayn tawdiixay faa'iidayday haddaan lagu dari lahayn xoogaa qarsoonaashaa ku jiri lahay soo marka sifadu markay macrifo tahay maxay faa'iidaydaa tawdiix caddayn markaasuu intaas ku baraa wuxuu ku yidhi almuwadixu nactiga oo caddaynaya limatbuuci matbuuciisu caddaynaa filmacaarifi macaarifta dhexdeeda xaal ku sugay marka macrifo la joogo mancuudku uu macrifo yahay nactigu muxuu faa'iidaynaa tawdiix wax caddayn awilmukhasisu ama waa khaas yeelaa low mancuudka fi nakiraat nakirooyinka dhexdooda xaal ku sugay hadduu nakiro yahayna taqsiis taksiiska macnihiisu waxa weeyaan rafculishtiraaku xoogaa wadaagsigii la wadaagsadayuu yarayna maalan fiiri rajul rajul haddii la yidhaah wuxuu ka dhaxeeyaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam qof kasta oo nin ah oo qaangaaraho nebi aadan ka farcmay rajula layha saasaan u dejin kullu dakarin baaliqin min bani aad carruurka saqiirka lama yidhaha rajul ah, kullu rajulin baaliqin min bani aadam mid kasta oo qaangaar ah oo nin ah oo banu aadanka ka mid ah rajula aan marka hadda idhaahdo jaacanii rajulun nina ii yimid waa nakira la garan ma yuu ka dhaxeeya rajulkaasu kan faasiqa iyo kan saalixa iyo dhammaan waxa banu aadano raga oo qaangaar uu ka dhexeeya haddaan sifeeyo oon idhaahdo jaacanii waxaa ii yimid rajulun nin ninkoo saalixun oo suuban oo wanaagsan sifadaasu sifadaasu waxay qaas yeelayeen oo rajulka ku qaas yeelayeen saalixa intaa awal rajulu waxay ka dhexday saalix iyo baalix labadaba ama saalix iyo faasix kulli waa ka dhexday sooma markaan sifeeyey magacii wuxuu gaar u soo noqday inta saalixa bis dhammaan intii kale ka baxeen saasna sifadaa faa'iideeyey marka sifadaas maxay faa'iidey takhsiis magacii awal ka dhexeeyey faasix iyo saalix yay ku gaar yeeshay sifadu saalixii ku gaar yeeshay marka sifadii maxay faa'iidayday takhsiis gaaryeelid ah. magcii ka dhexeeya saalix iyo faasiq ay saalix ku gaar yeeshay jaanii rajulu ninaa ii yimid rajulun yuu ka dhexeeyaa saalix iyo faasiqba waa ka dhexeeya soo ma sifeeyo waxaa tidhaha rajulkoo saalixun wanaagsan saalixuntaas waxay ku gaar yeeshay rajulintii inta saalixiinta yay ka saartay inta faasiqiinta marka hadda rajulkii weli macrifo ma noqon mid gaara ma noqon laakiin waa soo yaraaday magacan wadaagii la wadaagaya yaraaday ah, ishtiraagiyaa yaraaday ayaa yaraaday sidaasaa waxaa la idhahdaa taksiis markaas muxuu yidhi nactixaa la ydhaha agga isilaaxa ataabic almushtaq aw اmuwl bاlmushtaqi almuwadixu limaطbuucihi fi اlmacaarifi aw اlmukhasisu lahu fi اnakiraat saasaa la dhahdaa nacta ma la fahmo allo fududee waaya waa nactu nactigu yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni nacti waa qaybsamaa ogow nacti waa qaybsamaa labuun u qaybsamaa waa nactu nactigii yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood u qaybsama alawalo midka ugu horeeya annactu alxaqiiqiyu waa nacti midka ugu horreeya la hahaa nacti xaqiiqi ah waa nacti xaqiiqa ah sifo xaqiiqa ah wahaani midka labeeyaana sababiyu waa nacti oo sababiya marka nacti meeqaa loo qaybiyaa labo annactu alxaqiiqiyu waa nactu sababiyu haye mid walba haddaa lagu qeexa marka hadeer aa lagu qeexa mid walba waa lagu tacriifina waa lagu sheega xaa loola jeedaa nacti xaqiiqiya maxaa loola jeedaa nacti sababiya dhegayso ama nactu nactiga alxaqiiqiyu xaqiiqada loo nisbeeyey fa huwa nactiga oo xaqiiqiga maa nacti weeye nacti gurid maadaas maa nacti weeye rafaca gotay damiiran damiir mustatiran asturan damiirkaasoo yacuudu u laabana ilaalmancuuti iiri nactiga sidiisa waa camal fala sida ficilkii u camal fala faacil ama naayo faacil uu gudana nactiga maadaama la yidhi waa mushtaq ama mushtaqaa lagu awilaa mushtaq waa camal fala sidiisa waa isim sida ficilku u camal fala ama faacilu godana ama naayo faacil ficilkus ama faacil ma godan jira ama naayo faacil nactigana waa mushtaq mar haddii la yidhaha mushtaq waa camal fala sida ficilkii u camal fala ama faacilu godana ama naay faacilu godana ficilkuba soo saas ma ahayn nacti marka mushtaq hadduu yahay waa camal falaan mushtaqu sida ficilkii u camal falaan marka waxaad fiirinayeen faacilka u gotay ama naay faacilka damiirka u goto hadduu damiir goto oo isim daahira uusan goday ee damiir uu goto damiirkuna uu u laabto mancuudka nactigaas waxaa la yidhaha xaqiiqi fiiri waa waa caamil isagu waxbuu godana isimka uu gotay hadduu damiir noqdo damiirkuna uu u laabto mancuudka nactigaas maxaa dhehe xaqiiqi al hiri ama nactu nactiga nactiga alxaqiiqiyu xaqiiqada loo nisbeeyey fahuwa nactiga xaqiiqiga maa nacti weeye rafaca gotay damiiran damiirkoo mustatiran asturan damiirkoo yacuudu u laabana ila almancuuti naxwu jaaa waxaa yimid muxamadun muxamed muxamedkaasoo alcaaqilu oo wax garanaa huwa muxamed iiliy alcaaqilu waa isim faacil waa camal fala wuxuu ku camal falaho rafcisanaa faacilnimo u qaadanaa huwa oo damiir mustatira oo muxamedka u laabayda jaaa muxamadun muxamedaa yimid muxamedkaasoo alcaaqilu wax garanaya huwa muxamedku faacilka wax garanaya yaa waayo waa muxamed marka alcaaqilu wuxuu rafcistay damiir mustatira oo u laabanaya muxamed nactigaas waxaa laha nacti xaqiiqiya layha waa sifo xaqiiqiya faalcaaqilu uu ku yidhi saabaa ku ixraabaa nactigaasoo limuxamedin u sugnaaday wa huwa caaqilkuna raaficun wuxuu godanaa lidamiirin damiir damiirkoo mustatirin asturan taqdiiruhu waxa weeye huwa weeye yacuudu wuxuuna u laabanaa ilaa muxamedin halkaas waxaan ku ogaanay nactiga xaqiiqa waxaa leedahay jaaa rajulu ninaa yimid rajulko daaribun huwa rajulku garaaca amran hadda daaribun manacti xaqiiqiya mise waa sababi waa xaqiiqi maxaa yeelay daaribun wuxuu gotay damiir mustatira jaaanii rajuluna ii rajulko daaribun huwa rajulku garaaca fiiri daaribun damiir mustatira ay rafcisatay damiirkii u laabtay rajulka khalaas waa nacti xaqiiqiya wa ama nactu nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey fa huwa nactiga sababigaa maa nacti weeye nacti ku rid maagan rafaca gotay isman isimkoo daahiran daahira nacti sababiya waxaa la yidhaahdaa waa nactiga gota isim daahira isim daahira nactiga goto wey isim daahira nactiga goto wey wa ama nactu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey fa huwa nactiga sababiga maa nacti weeye nactigaasoo rafaca gotay isman isim isimkoo daahiran daahira isimkaasoo mutasilan la xiriira bidamiirin damiir damiirkoo yacuudu u laabana ila almancuuti nactiga sababiga maxaa lagu yaqaan wuxuu godana isim daahira laakiin isimkaas daahirkaa waxaa la xiriira damiir u laabanaya mancuudka nactiga sababiga maxaa lagu yaqaan asagu wuxuu godanaa oo ama faacil ama ka dhigana ama naay faacil isim daahira laakiin isimka daahirka waa mudaaf mudaafulehiya ka dambeeya mudaafuleygaasaa damiir damiirkaasaa wuxuu u laabanaa mancuudka kaas waxaa la idhaha nacti sababiy fiiriya naxwu jaaa waxaa yimid muxamadun muxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu muxamedka aabiis iri ah. jaaca waxaa yimid muxamadun muxamed muxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu muxamedka aabiis hadda fiiriya alfaadilu waa nacti muxuu gotay ism daahira abuudaasuu gotay ismaalamsada isimkaas daahirka faacil ka dhig isimka daahirka maxaa la xiriiro ka dambeeya damiir damiirkaas warku u laabana mancuudkii oo muxamed muamed u laabana muxamed u laabana nactigaas marka maxaa la ihahdaa sababiyaa la ihahda jaaa muxamedun muxamedaa yimi muxamedkaasoo alfaadilu oo uu fadli leeyahay abuuhu aabihiis falfaadilu nactu waa sifo ifadoo lmxamedin usugnaaday wa abuuhuna faacilu waa faacil oo lilfaacilin usugnaaday ah, waa faacil marfuucun waa la goday bil waaw wowdaa lagu goday abuudaas niyaabatan can idama liannahu min alasmaa alhamsa wa huwa abuugu mudaafun waa mudaaf mid la idaafeeyey ilalhaai haadaa loo idaafeeyey allatii taasoo hiya damiirun damiir ah. damiirkoo caa'idu u laabana ilaa muxamedin halkaas iska joogo wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed